qorraxda dhalataa qisooyin dhashoo taariikh isqortaa xaqiiqda qirto qabyadu noloshay ka qayb tahayoo dunida qaxarkaa qareenla ahoo haddaad qani tahay inbaa qatan oo haddaad qunu taal inbaa qaxayso haddii qolqolkaa biyuu qotomaan inbaan kula qabin nimcada qaaroo haddaad qaran tahay inbaa qubanoo qoriga waxdiliya qaraxya ku dhintee haddaad qaldanay haddana qumanay bulshay quusay haddana qastilaay quruun isku mida afiya qowlka oo qaadirku ku abuuray meel quro oo sasuun kala qaba qumaati tihiin ugow qoomiyado dunida quwadlaa afkaar kala qaba dastuurna qortee kursiga ha qabsada qabiilkaan ahay nabadda ha u qobin qanaad ku tahe dhaaxaan qufuloon afkaba qabsadee inaan runta qeexo dantaa qasabtay intii qawadee qowlka qowlkaygu dhibaay qoraxda duur taagan maa la qarsha qabsoo dhalintii qalinka sidataa sidii cashar qoran qabiil barato reerreero qoqoban haddeer qaybo booraan qodan baanu qayd xidhanoo malaha qaac iyo qiiqaan arkayaa qayrkay maba oga sidaan qaba oo ma qoonsan dadkuba waxaan qawadee qajeela haddii badhkeen qarin jiray wataa qayaxnaan qangaadh noqotee duulkii qodobiyo qaynuunka nacee xeerkii qabanlah ka dhigay qaladkii qabyaaladda door bidow isqabtaay quruumo horreey rogtay isqabtaay qonteeduna way fogtay isqabtaay qubkaa basashay la qaab tahayoo cadowga qarankay qumaati tahoo qoriga waxdilay qabaanu tahoo dhiigoo qulqulay ku qaayibantoo hungiya qanac bay la qoys tahayoo colaado qarxay qareerun tahoo damiir qoonmay qalqaalu tahoo isqaawin cad bay u qiil tahayoo isqiimatir bay ku qeexan tahoo iyo waa qardhaastan jinkoo intii qurunay ku qoofalantee qabyaaladda maad qalbiga ka tirtaan intay qoloqolo u qaybsan yihiin qabiilka intay qadarin u hayaan intay qoon hore nabara qodayaan intay qarfajaan u sii qaxayaan intay qasbayaan hiddaha qoom ka leh intay qadarkii ilaah qawadaan miyay quruxiyo yeeshaan quwadoo qoomkii isnacaa miyay quusiyo qabiya ka baxan inay qoqomaan adoo qaran aad ku faantay qolo'o waxaad qabsataa lagaa qariyo waxaad qastay baa laguu qurxiyo adaa qalqaloocu qiildeeyo adaa qardajeex qumani bidayo qoontaada bulshooy qaybaad ka taho adaa qala jira indhaha ka qarshoo ninkii qaska wada ka dhiga qumanoo qabiil ku dufaaca kii ku qashe e qabyaalada baas maxaad ku qabtaa quluubta bulshada waxbaa qufuloo waxay qabtay ee shalay qabsadiyo qaskii dhacay iyo qabtiya firxadkii wixii qulub jiray dharaaraha qaar adoon wax ku qaadan qoobka jabkii aan qeexa hadeer qasabte qamuumiye mar baad dhibaato qabto mar baad qamadiga abaal ku qabto duruufta qadhaad marbaad baad qalasho qaxooti mar baad ahayd qaxayoo mar baad quursiga adoon u qalmayn bulshooy qurbihii iyo dhulkale qabatee haddaad qaran tahay maantaba quwadlo dunidu u qirayso waxay qabsadeen kursiga ha qabsada qabiilkaan ahay nabadda ha u qabin qanaad ku tee nimaan quursiga dharaar qawadayn nimaan qodobiyo sharcigu qabanayn wuxuu qalad falo nimaan qarsanayn nimaanu qalmayn xilkana qabanayn qardoofaalaha qaskeeda rabiya haddii qabadkiyooda iyo qadimaan adaa ku qasbane qabsoo ummad yahay nin quusa haddaad nin qaran mooddo qabiil ugu xulay muxuu kuu qaban duqii qaban kara tulkii ka qaldamaa qiirada reernimo hadday qaaddo inay qurhbaxdiyo inuu qaran dumo inuu qarashelo ka qiimeeyaa dhaaxuu qaxanshiday khasaaro dhaleeqa ulaystaha ba'as ad iska qaban